bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbaynaa casharkii lix iyo toddobaatanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina maxamed bni cabdilah khatm اأنbiyaءi wاmursalin وعalى alihi وaصxaabihi وaslma تsliima kaثiira ama bعd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma ynfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waa salaatu abi bakr binaas abubakar oo tukiyey dadka asxaabta ridwaan ullaahi calayhim iyada oo nebiguna uu nool yahay arrintaasoo nooc tilmaana inuu nebigu ogolaaday calayhi salaatu wasalaam hormuudka ummadda inuu yahay markii uu xil saaray u wakiishay dadka inuu u noqdo hogaamin diineed waana arrintii ay asxaabtu markii abubakar dooranayeen ay ku sababeeyeen war haddii nebigu uu ku aaminay diinteenna inagu miyaynaan adduunyadeenna ku aaminayn inuu madax inoo noqdo ilan diin hogaaminta diintaa ka muhiimsantaha adduunyada isla markaana taasunbay daba soconaysaa taa adduunyadu marka nebigoo nool ayuu ummadda tukiyay abubakar mawaaqifta iyo tallaabooyinka adaga uu qaadayna waad arki doonta walamaa tacadara calayhi markii uu ku adkaaday alkhuruuju bixitaan ila salaa inuu salaada nebi maxamed u baxo markii ay ku adkaato cuslaaday qaala wuxuu uhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abuubakar amra oo dadka ha tukiyo ilaan imaamnimadu waa qiyaado la ilaalinayo way ka muhiimsantahy sidaynu inagu u aragnay ah masaajidka in midkii doonaaba iska galo mid qirada khaldaya mid jajabinaya iyo mid ehel ehelua iyo mid kaleba laakiin waa arin ciddii ehelka u ahayd munaasibka u ahayd loo xulayo laguna ogaanayo isaguna hadduu ka tegayo ciddii ku habboon uu xilsaarayo dadka mas-uuliyiinta ummadda madaxda u ahayna ay tahay inay ilaaliyaan markuu nebigu xusayay waxyaabaha ay xaq ku yeelanayaan wuxuu ihi ma aqaamuu fiikum asalaa intay salaada oogayaan ay tukinayaan waajibkaa way leeyihi faradiyahu calayhi salaatu wasalaam nebigu abubakar wuxuu raalli uga noqday khaliifatan lahu fii xayaati inuu khaliifo nebiga u noqdo wakiilkaa isagoo noolba isagoo nool buu wakiil ka dhigtay walamaa ra'at ilansaar ansaartii nebi maxamed hiliyayaasha oo ahaa taageerayaashiisi reer madiina kolkii ay arkeen ishtidaada wajaci rasuuli xanuunkii nebigoo sii adkaaday wajcu waa xanuunka xanuunkii macnaha oo sii adkaaduu nabigu cuslaaday kolkay arkeen daafuu bilmasjid masaajidkiibay ku wareegeen oo macnaha iyagoo nabiga la jeclaynaya calayhi salaatu wasalaam iyaga oo ka warwarsan muxuu mutaysan doonaa muu ka kici mise wuu ku dhiman iyagoo ka fikiraya fa dakala cabbaas nebiga adeerkii cabbaastaa nebiga u galay oo buka wa aclamahu wuxuu nebiga ogeysiiyey bimakaanihim wa ishfaaqihim halkay joogaan ansaari inaanay ka fogeyn inay ku warwareegayaan iyo ishfaaq shafaqad iyo ashfaqa ishfaaq waa naxariistooda way kaaga dhow yihiin ansaari naxariis daraaddeedna way kaa tegi kari laayiin fakharaja sala allahu calayhi wasalam nebigu waa soo baxay wuu soo luuday weeyi wuu soo daqaqamay muttaki'an isaga oo cuskanaya calaa caliyin waalfadl labadaa inan ee asxaabiya ilmaadeerka yihiin waa cali iyo fadl ibnu cabbaas weeye labadoodaasaa soo garab galay oo soo wandaafiyey wataqadama alcabbaasu amaamahum cabaasna wuxuu soo hor dhaqaaqay hortooda wuu soo horkacay isna wuu soo horkacayaa cali iyo fadli dhexdoodana waa nebigu la wandaafinaya macsuub ras madaxana maruu iskaga xidhay neerfayaasha garaacaya si uu iskaga khafiifiyo dee xanuunka ay uga yareeyo maradaa uu ku xidhay yakhudu birijlayhi labada adinna wuu jiidaya ila waa la haadaaminayaa dhexdooda ayuu socdaa marka adimaduu jiidaya si fiican isuma taag karayo xataa jalasa jeer u fadhiistay masaajidkiiyo dayle guriguna waa isku qabsanaayeene xataa jalasa jeer u fadhiistay fii asfali mirqaati lmimbar mimbarka darajadiisa u hooseysa jaranjarada mimbarka u hoosaysu ag fadhiista dhulku iska fadhiista wa saara annaasu ilayh dadkiina way ku soo boodeen tawraanku waa ku soo boodinta way ku soo urureen weyn faxamida allaha waasnaa calayh ilaahay buu ku mahadbaqo uu ammaanay wuxuu hollanayaa bal inuu waxun kelimaad dhaxalgalahun uga tago oy ku qabowsadaan uma qaala wuxuu ihi ayuha annaas dadow balaqanii waxa isoo gaadhay annakum takhaafuuna min mawti nebiyikum inaad ka cabsanaysaan geerida nebigiina ka walaacaysaanoo ka walbahaarsan tihiin inuu nebigu idinka dhex baxo taasaa isoo gaadhay xaqiiqadu u dhibayaa kolka ii soo duceeya inaan ilaahay idilin ma jirto iyo inuu ilaahay iga kiciwi bogsiiyo ma e xaqiiqaduu dhiibaya waxau hi hal khullida nabiyun qabli miyaa la waariyey nebi iga horreeyey hal khullida nabiyun qabli nebi iga horreeyey ma waaray nebigaasoo fii man bucita fii man bacaa allahu ambiyadii horuu ilaahay soo diray mid waaray miyuu jiraa faukhallada fiikum dabeetana aniga laygu kiin waariyo nebi hore u waarayoo waddadiisii lay mariyoo anigana sidiisii oo kale layga dhigo dabeetana idinku dhex waaro miyuu jiraa faukhallada fiikum anigana lay waariyo dhexdiina macnaha haddii uu jiro nebi hore loo daayey oo anigana markaa la idayn lahaa bal taasaan idin weydiiyey ma jiro wey alaa inii laaxiqun birabbi bu war anigu ilaahaygan la xidhiidhay laaxiqun birabbi ilaahayga ayaanu anbabaxaya waan ka dhaqaajiyey tan wa inakum laaxiquuna bi idina waiga daba waa idiniga daba imanuun xabaalaha marka uu siyaartana saasuu odhan jiray antum salafunaa wa naxnu bikum laaxiquun waa naga horaysaan annana waa idin daba haynaa mid kastaaba ha isyeelyeelo madaxa ha warwareejiyo fausiikum bilmuhaajiriin alawaliin muhaajiriintii hore waxaan idinku dardaarmayaa khayran war muhaajiriintii waktigii hore soo qaxay ee aan deegaanka madiine ku ahayn ee maka ka yimi ee dad iyo dal iyo uga soo qaxay diin daraaddeed khayran iska hagaajiya arrinkooda oo iska tiiriya anigii la soo qaxay kol haddaan ka baxay wa uusi lmuhaajiriina fii maa baynahum muhaajiriinta dhexdoodana waan isu dardaarmaya macnaa iyaga gaar ahaantoodana ha isu sabafaleen intan soo qaxdee maka ka timi wa uusi lmuhaajiriina fii maa baynahum dhexdooda laftooda ansaaray wanaajiya muhaajiriinta kudhooduna ha iswanaajiyeen faina allaha tacaala yaquul ilaahayna wuxuu yidhi walcasri ina alinsaana lafii khosr casrigaa ku dhaartay ilmo bani aadam oo dhami guuldaray dhex gale khasaaray bartanka ugu jiraan ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabr afartaa arrimood ciddii laga helay mooyaane bimacnaa ila aladiina asbaxuu saalixiina muslixiin dadka naftoodana wanaajiyey ummaddoodana wanaajiyey mooyaane ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati waxay sheegaysaa waa dadka iimaanka iyo camalka wanaagsan naftooda ku islaaxiyey watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri xaqay isu dardaarmeen iyo sabirkana waxay sheegaysaa dadkiiba islaaxiyeen waa dad xaggooda marka loo eegana kaalin buuxisa xagga ummaddana kaalin buuxis bay ugu yihin waa dad la tirsan karoo lagu talagelayo naftoodana anfacay ummaddana anfacay ilmo bani aadam kuwaasa khasaaro ka fakaday baa qur-aanku qiray aayadaasuu markaa uga tegey suuradaasuu dardaaran uga tegay nebigu wa ina alumuura tajri biidni illaah la socdoo arrimuhuna waxay ku soconayaan ilaahay ogolaashihiisa arrin iska dhaca iyo qof iska dhinta iyo mid iska noolaadaa ma jiro wey biidni illaah biqadaai illaahi wa qadarih arrin waliba ilaahay qorshihiisu ku socdaa waxba ha yaabyaabino walaa yaxmilannakum yuu idinku kalifin istibdaau amrin arrin aad dib dhacsanaysaan cala isticjaali inuu arrinkaasi degdega yuu idinku kalifin dadejisashadiisa isticjaalu amrin cala istibdaai istibdaau amrin cala isticjaali waxaa yaro raagsateen yuu idinku soo degdegi macnaheedu waxa weeyaan caafimaadkayga haddii aada dib dhacsateen oo maaragtay aada iyo aada u raagsateen yukadiisidu ku noqoni caafimaad la-aantu fa ina allaha caza wajala laa yucajilu bicajalati axad ilahay arrimaha uma dadajisiyo uma dedejiyo qofka oo dadejisay daraaddeed bicajalati bicajalati axad qofku siduu waxu dedejisanaya ilaahay arrimaha uma dedejisiyo ma dedejiyo wey waman haalaba allaha halabahu qofka ilaahay la dherartamana uu ka xoog bataa haalaba qofka ilaahay eh, la muqaalabooda haalabadu waxa ay sheegaysaa qofka ilaahay isku dherariye halabahu uu ka xoog bataa waman haalaba allaha halabahu qofka ilaahay isku dherariyun baynu ku fasiri karnaa macnaa awoodaha ilaahay cidda faragelisa waa isagunba ka xoog bata halabahu waman khaadaca allaha khadacahu cidda ilaahay khidaacaysana isaguna waa khidaaceeyaa macnaheedu waxa weeya arrimaha ilaahay cidda ku qanci weyda isagunba abaal isagaa ka xoog bata fahal casaytum waxaa u dhowdihiin buu lahay xaqiiqo ah in tawallaytum haddaa xaqa kasii jeedsataan dad yahow an tufsiduu fi lard dhulka inaad kharibaysaan wa tuqadicuu arxaamakum qaraabogoysna noqonaysaa marka dad yahow ilaahay ha ka durkina dalka ha fasahaadinina dadka ha goynina dardaaranka aayadda labaadna uu dhiibo dardaaran bay ahayd wa uusiikum bilansaari khayran wa reer ansaareedna iyo reer madiinana waxaan idiin dardaarmayaa khayr baan u dardaarmaya macnahaas muhaajiriintiina u samafala fa inahum iyagu u ammaanayaa nebigu qur-aanku siduu ammaanay aladiina tabawa-u daara waliimaan waa kuwii degay tabawa-u waxay degeen addaara daarulhijra oo madiine ah waaliimaan iimaankiina way cagadhigteenoo way ku xasileenoo alafu liimaan imaankii iyo daarulhijra labadaba way kusii xasileen min qablikum intii aydaan uga soo hijroonin ka hor kuwaan aan tuxsinuu ilay inaad u baan idiin dardaarmaya ila asxaabtu waa labadaasu bay alam yushaadiruukum min asimaar muhaajiriintiibuu markaa xaggoodii eegayoo wuu la hadlayaa alam yushaadiruukum miyaana idinla qaybsanin min asimaari midhihii shadrigu waa kala barhka shadru shay ay nisfuhu midhihii iyo beerihii ay lahaayeen sawciyii idinkamay siininoo xoolihii idinkamay goyninoo qayb idinmay siinin min asimaar midhihii alam yuwasicuu lakum fi diyaar miyaanay guryihii idin goglin oona idiin dhigin gogosha miyaana idiin fidin alam yuwasicuu miyaana idiin ballaanin lakum fi diyaar guryaha oo aanu nin waliba odhanin aqalkiisu intu mid barbar ka ka barbar dhisay kan gal wayna qaadayaa waaya alam yu'hiruukum miyaana idin doorin calaa anfusihim naftooda intay ka qaadeen tiina miyaanay u doorbidin wa bihim alkhasaasa iyadoo gaajo ku sugan iyagoo gaajaysan intay naftoodii ka jiileen oo ay ka qaadeen miyaana idinka idin siinin waaya sida qur-aankuba dee uu ka markhaati kacay wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaika hum lmuflixuun ansaar bay kusoo degtay alaa waryaalehen buui hooya faman wulliya qofka madax looga dhigo an yaxkuma bayna rajulayni laba qof inuu kala xukumu garsoore u noqdo qofka mas-uuliyadda la saarow faman wulliya an yaxkuma bayna rajulayni qofka madax laga dhigo si u kala xukumo laba qof wax ka badanna hadalkeedaba daadaa falyaqbal ha ka aqbalo min muxsinihim kooda wanaagsan reer ansaareed ixsaankiisa ha ka aqbalo walyatajaawaz ha ka indhalaabto min musii'ihim kooda gafa warka gafayana isaga dulqaato ka wanaagsanna ka aqbala ragga rag taariikhdooda ku qadariya maalin adag oo rasuulkii asxaabtaba ku adkaa iyo islaamka ayay uhiliyeeni u dulqaata alaa walaa tastatiruu calayhim muxuu yidhi alkaa walaa tastatiruu calayhim ya walaa tastatiruu calayhim iyagana qaarkood baa siyar khalada u qorayay walaa tastatiruu calayhim hana ka dooranina oo wixii aad siin lahaydeen ha meelaynina alaa wa inii faradun lakum waan ceelal yaan idiin ahay ceelalyo weeye faradku waan idinka sii horeeyaa ilaa waynu isdaba haynaa tani kala hadhin mayse faradu lqawmi yataqadamuhum ila alward liislaaxi alxawdi waddalaal waddalaali had iyo jeer faradku waxa weeyaan buuri qofka u sii hagaajiyaa xoolaha ceelkay ku aroorayaan iyo darkay ka cabbayaan iyo wadaanta loo daraya wadaanta loo darayo intaa ka isugu hagaajiya si ay xooluhu marka u horeeya yimaadaanba biyaha u absaaraan qofkaasaa ceelalyo la yidhaahdaa halka reerku markuu guurayo ka kasii horeeyo ka hor baaqayana sahan laga idhaahdo sahan iyo horseed iyo waaya wa antum laaxiquuna bi anigu ceelaliyaan ahaa xawdkaan idiinsii hagaajinayaaye idinkuna laaxiquuna bi way daba socotaa alaa fa ina mawcidakum alxawd halkaynu ku ballamaynaa waa darka ilaahay uhi inaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar alkawhar waa darkaa laga cabayo alaa faman axaba qofka jeclaada an yarida calaya qadan aroorta inuu igu soo arooro warka jecel berita inuu igu soo arooro beritadu sheegaya waa goorma waa qiyaamaha wey waltandur nafsu maa qadamat liqadin waxaa qur-aanku uu kuleeyahay waltandur nafsu maa qadamat liqadin naf waliba waxay berri u horumarsatay ha eego oo waxaa la idhaahdaa ina gadan linaadirihi qariib qofka sugaya berito way u dhowdahay un ayaa la idhaahdaa kullu aatin qariib kullu aatin hadan wax kastoo imanaya waa berri baal berri baydin qofka doonaya jecel inuu berri darka igu soo arooro falyukafif yadahu walisaana ha hakiyo gacantiisa iyo carabkiisa macnaha haka hakiyo wixii xun ilaa fii ma ymbai wixii haboon mooyaane wixii kale afka iyo adinka ha haysto edabta ha ogaado waxyeelada ha ka ilaaliyo qowlka iyo cara iyo iyo ficilka ha noqdo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih sardaarankaasuu ku loodiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo diifaysan oo mimbarkii fuuli kari waayey ama muballiq ha ka gaadhsiiya khudbadda ah. ama dadkuba aada haysu aamusiiyaano ha soo foorarsadaan ha dhegedhegeeyaane isagoo aada u mariid ah ayuu khudbadaa jeediyay nebigu calayhi salaatu wasalaam had waxaana isugu jirtaa waxa ay yeelayaan mustaqbalka waxa ay gudahooda kala yeelayaan iyo siday isugu duubnaanayaan qolaba qolada kale xaqay ku leedahay iyo siduu isaguba ambabaxa isugu diyaariyey maanta in iyaguna isu diyaariyaan ambabaxa iyo inaan aakhiro la isku waayeyno aakhiradu aanay ahayn meel siday dee gaaladu ka aaminsan yihiin meel lagu kala libdhayo laakiin ay tahay meel la isku arki doono inta jannada gasho iyo inta naarta gashaba sida qur-aanku ina barayo marka bushaaradaasuu siiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam dabeedna wuxuu leeyahy darkayga cidda doonaysa inay ka cabto diin ha yeelato wa baynamaa wakt almuslimuuna fii salaati alfaajir dadkii muslimiintaha salaadii subaxay ku jiraan min yowmi اlitnain maalin isniina haalia cashri rabiici lwal bisha rabiiculawal la idhaahdo saddex iyo toban ay tahay waa bishii saddexaad ee sanadka koob iyo tobnaad wa abubakrin yusalii bihim abubakar kii uu ku ballamiyey nebiguna uu tukinaya asxaabta iyadoo muuqaalkaasi jiro idaa birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii unbaabay arkeenoo qad kashafa yaro fayday sajfa xujrati caaisha caasho maqsinkeedii buu daaha iyo daaqadda yaro fayday xujradu waa daaqad sajfiguna waa daaha iyo daaqadda waxa ku afturan baa la idhaha gidaarka masaajidka iyo guriguna way waa isku mid oo daaqad baa ka furan daaqadda waxaa ka shisheeyaaba waa imaamkii un da intuu istaagay ayuu daaqadda sidaa qabto oo uga eegay fa nadara ilayhim asxaabtii buu soo eegay wahum fii sufuufi salaa iyagoo salaadii u safan oo safkii ku jira oo markaa ama gelaya ama ku jiraba uma tabasama bidixkin wuu dhoolla cadeeyey isagoo qosol yar ku daray fanakasa abu bakri radia allahu canh abu dib wuxuu u gurtay alaa eh, calaa cuqbatin dib uu gurtay wey calaa caqibayhi calaa cuqbatin dib uu talaabsaday nakasa dib buu u gurtay abubakrin liyasila saf si uu safka u galo markuu arkay nabiga halkaa ka soo eegu mooday inuu soo baxayo dabeedna dib buu safkii uga tallaabsaday oo u durkay si uu ugu muujiyo waa ku sugaynaa ee soo gal wadanna wuxuu maleeyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu yuriidu inuu doonaya an yakhruja ila salaa inuu salaada usoo baxo ayuu mooday abubakar keligii ma arag laakiin asxaabtuna way arkayaan nebiga wahama almuslimuuna muslimiintii waxay dooneen an yaftatinuu fii salaatihim inay salaadooda ka fitnoodaan ay ka baxaanba ayay dooneen faraxan birasuuli illaah iyagoo nebiga ku faraxsa nebiga aynu ka quusanay waa kaasoo hinqaday ayay yidhaahdeen farxaddiibay bay salaadii bay ka bixi gaadheen fa ashaara ilayhim biyadi gacantu ugu tilmaamay isagoo leh an atimuu salaatakum war salaadiina iska dhammaystiran uma dakala alxujrata maqsinkiibuu dib ugu noolay wa arka sitra daahiina wuu sii daayay dibna looma arag rawaahu lbukhaari riwaayada bukhaari baa wariyey marka waxaa halkaa ka muuqanaya isagoo nabigu ishaale calayhi salaatu wasalaam haddana ta u darani ma aha afooyinkiisa iyo ubad uu leeyahay iyo naftiisa waa diintii iyo ummadda diinti iyo dadka ayuu aada u danaynaya dabeedna ammaanadii loo soo dhiibay saddexii afar iyo labaatan sannadood ka hor isagoo keli ah ayuu maanta jeegarayntii u dambeysay buu kusii samaynaya tijaabadii ugu dambaysay iyo bal sida looga koobigareeyey camalkii ee looga qaaday ee looga dhaxlay ayuu sii tijaabinaya marka safka sidii u hagaajin jiray iyo khushuucdii salaada iyo sidii ay bal u ogayaan cibaadadan in jamicii isdhimay iyo in kale iyo arrinkaas u jeegaraynaya calayhi salaatu wasalaam uu sii aagay marka hadaladiisii ugu dambaysay asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum war salaada salaada ilaaliya iyo waxaa ka mas-uulka tihiin maatida ka mas-uulka tihiin asalaa marka qowl ahaan buu sidaa ugu dardaarmay ficil ahaanna intuu istaagay ayuu aagay barqadiibana waa dhintay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa salaada ishaad aragtay kule muslimka dhexdiisa muslimkuna aanay moodayninba salaad la-aantu inay diin la-aan tahayba ay u haystaan wax ikhtiyaara oo qofkii doonaana uu samayn karo kii doonaana iska dayn karo dabeetana marka mid lagu waaniyo uu odhanayo waa weli diyaar baanan ahayn haddaad ku celisana u odhanayo ilaahaaga u tuko ana markaan doonaan u tukanay macnaha iyada oo taasi ay ka tahay tixgelin la-aan iyo qiimayn la-aan salaadaas sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkiisu ahaa wafaatu rasuuli laahi sala allahu calayhi wasalam nebiga iyo goortuu dhintay walam yatim walam ta'timamay dhammaanba daxwatu hada alyawm maalinkaa barqinkiisii maalinkaa uu soo salaada subax la tukanayay barqinkiisii muu dhammaanin xataa faaraqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam jeeruu nebigu ka tegay dunyaahu adduunyadaba walaxiqa bimawlaah ilaahay hiiliyihiisa ahaa iyo gargaarihiisi ahaa ayuu haleelay hor ilaahay iyo habeen aakhiro u dhaqaaji walaxiqa bimawlaah waas wasla maalinka ah wa kaana dalik fii yowmi litnain maalinkaas maalin isniina buu ahaa oo isla maalinkaa uu eegaya saddex iyo tobankii rabiiculawal sanadii koob iyo toban hijreeda ah, iyo sideedii yuuniyo sanata lix boqol iyo saddex iyo soddonkii taariikhda milaadigaas taariikhdan saasay ahayd marka maalinkan isniintu waa maalinka aabihii hooyadii guursaday isla markaana uu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam loona waaxyooda waxyiga lagu soo dejiyey waana maalinkii uu dhintay maalinkaas waxyaabaha badan ee nebiga ku xeeran buu lahaa sidaa darteed buu jeclaa inuu soomo soom buu ku weyneyn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya fa yakuunu calayhi salaatu wasalaam nebiga cumrigiisu wuxuu ahaa halaahatan wa sitiina sana saddex iyo lixdan sannadood qamariyatan kaamila saddex iyo lixdan sannadood oo dhammaystiran oo bilaha dayixa ah wa halaaata ayaam iyo saddex maalmood waa marka laega bisha dayax oo dhiman iyadu wa ixdaa wa sittiina shamsiyatan koob iyo lixdan sannadood oo ta qoraxda ah wa arbacatan wa hamaaniina yowma iyo afar iyo siddeetan maalmood intaasuu noqonayaa xagga marka la eego bishan kalena oo dee maaragtay ka dheer oo ka tiro badan oo sanadka nuqsaanta ku jirta ayaa biiraysa oo waxaa kasoo baxay laba sanoo dhow dhow ayaa kasoo baxay lixdameeyadaa sanadood waayo sanadkiiba waxa udhexeeya dee koob iyo toban bilood koob iyo toban maalmood meelaha ah cumrigiisu intaasuu ahaa waa cumrulqaalibkan ummadda lidalik buu nebiguui calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay cumrigiisa intan uu ka dhigo wuu u cudurdaar dhameeyayo maalinta qiyaamaha markuu isa soo taago wuxuu ku marmarsoodo male ilaahay baa wuxuu leeyahy awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum annadiir miyaanan ku cumri siinin qof yahow intii uu wax ku qaadan lahaayuu ku faa'iidaysan lahaa ku waantoobi lahaa qofkii wax ka rabi soo cumrigaagii lixdan sano kamaan dhigin maxayn islaam miyaanu ku imanin rasuulkii kuu digay miyaana ku imanin ciradii kuu digays miyaanu ku imanin xumadii kuu digaysa waxaasoo dham waa layrkii casaa ee akhre kugu soo shidaya adag intaasoo dhamiba kol hadday kuu yimaadeen jaaniskii cimrigana aan ku siiyey xayn islaam lixda waaya waa cumrulqaalibka soomaalida inaha lagu tilmaamo konton afartan afartan iyo inta ka dhaxaysaaba lagu sheegaba inkastay isku darayaan dee dadka xanuunada udhintay iyo kuwa dagaalada udhintay iyo afrage ay u samaynayaan mawsuucat lbuldaan taariikhda wadamada marka ka warramaya caalamka meelaha ugu cumri yar bay soomaalidu ku jirtaa wa kaana abu bakrin sidiiq wuxuu ahaa haa'iban bisunx meesha sunxi la idhaha buu ku maqnaa waa kambalka madiina wahiya manaazilu bani xaaris ibn lkhasraj qabiiladaa xaafadahooda ahayd halku ku maqnaa cinda zawjihi xabiibata binti khaarijata bni zayd xaaskiisa halkaa deganaydu ku maqnaa xaaskii zawjihi xaaskiisa xabiiba binti khaarija ibnu zayd islaanta magacaa la idhaahdo ayaa xaafadaha deganaydoo intii hore nebigu kaag dhowaan jiraye markuu se subaxdii arkay isagoo hanqalka la soo kacay ayuu siduu u lalan yahay bal xaafadihii soo bariiri jaaniska intaasaa dhaafis marka dee nebigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam caaishana dee waata kasii sheekaynayse le isagoo sidaa il daran bu asxaabigii cabdiraxmaan alcof inuu ahaa baan umalaynaya ayaa soo galay marka adayna wuxuu ku hayay cabdiraxmaan afkoo kolkaasaan arkay isaga oo eegaya cadaygii dabeedna waxaan gartay inuu doonayo kolkaasaan cadaygaa miyaan ku calaaliyey haayo oonu yaro calaaliyey waan u dhiibay afkaan u yaro marmariyane isagoo aada isaga il badan marka intaa waxa ay sii raacisay saacadihii ugu dambeeyey waxa uu kala doortay adduunyada iyo aakhirada oo waxaan maqlay bay tihi isaga oo leh allaahuma fi rafiiqi lacla farta intuu kor u taagay oo macnaheedu iyo ilaahay oo caalamka kore waxaanaan hore uga maqlay bay tidhi isaga oo leh ambiyada ilaahay ifka kama kaxeeyo ilaa uu door geliyo adduun iyo aakhiro oo la idhaahdo ma adduunyadana lagu daayaa mise ilaahay xaggiisaaba kici dabeedna go-aanka marka uu bixiya malagana loo soo diraa sidii qisadii dheerayda xadiidkii bukhaariba uu nebi muuse uga warramayay nebi muuse iyo malagii malakulmowt waaya markaasaa waxaan idhabay tihi idan laa yakhtaarunaa walle nama doorto kol haddii la door geliyey annagana dooran maayo dadka aakhiruu dooranaya caalamka aakhiro kolkaasuu dhintay naftii markaan arkay inay ka baxdayna maca alasaf inan yar baan noqday bay tii sidaa intoonu jiifiyey macnaha wuxuu ku dhintay bay tidhahdaa markay faanayso bayna saxri wa naxri isagoo laabtayda ku tiirsanoo rag kaleba aan loo aaminine anigu aan laabta ku hayo ayaa u dhintay dabeetana intaan barkimo sidaa ugu jiifiyey ayaan dumarkii halkan dhex boodbooday barooranayabay tii maca alasaf imika waan weynaadee waan ka xumahaybay lisafahati bay leedahay ina yar baan dee markaa ahaa laakiin ina yaroo dee geesiyadabay dabeedna kolkii la ogaaday inuu nebigu dhintay dadkii waa soo urureen anfarir ama amakaag baa dhacay fasalla cumaru sayfa cumar ibnu khabaab baa seeftiisii la baxay markuu maqlay dadkii hore nebigii baa dhintay watawacada wuxuu u hanjabay man yaquulu maata rasuulu llah ka odhanaya nebigii baa dhintay ayuu u hanjabay nin waloo maaragtay habari dhashay halma seegi waayaa likulli jabaadin kabwa faras kastoo dheereeyaaba maalin buu turunturoobaabay tidhi carabtu inaguna waxaynu idhahnaa nin habari dhashay halma seegi waayo watawacada man yaqulu maata rasuulullah wuxuu u hanjabayaa ninkeedii nebigaa dhintay aniga kaasu isha ii saarag wuu sii sababeeyo shakila-aan buu isqanciyey dadkana doonayaa inaa qanciyo wa qaala wuxuu ihi inamaa ursila ilayhi malag baa loo soo diray kamaa ursila ilaa muusa sidii nebi muuseba cid loogu soo diray kaxaysay falabisa can qawmihi qoladiisa uu uga maqnaa arbaciina laylata afartan habeen sidii uu uga maqnaa afartan habeen ayuu isaguna muu dhimanine wuu yaro dhuuntay buuri luqadii soomaalidu ku hadli jirtay awliyada ku sheegi jireen wallaahi inii la arjuu anigu waxaan rajaynayaa buui dadii how an yuqaica inuu nebigu jarjaro aydii rijaalin wa arjulahum rag inuu cagaha iyo gacmaha ka jaro markuu soo tooso bal ka sheeke markuu soo tooso wallaahi qaar badan oo iska odh odhanaya meelaha nebigii baa dhintay inuu gacmo iyo addimaba tiri doono buui waaya isagoo halkan dabeetana cumar yaro botorinaya seefna haysta dadkiina murugaysan yihiin ayaa abubakar baa yimi oo aada garanayso maalinta ah ka madaxnimada ku miisaan badani ka uu yahay iyo mawaaqifta adaga uu qaadanayo falamaa aqbala abubakr waa maalintay kala baxeen abubakar iyo cumar qiyaadada u kala baxeen waxaa labaada u helinaysay xuruubu ridda maalintii dadka muslimiinta de markuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam xoogaa lasii joogay iyadoo musiibadaa jelalka ah weyni dadka ku dhacday ayaa markii carabtii iyo dadkii oo dhan ay wada gaadhay nebigu uu dhintay ayaa waxa ridoobay wixii islaamay oo dhan min reer yurub laga soo bilaabay ilaa jasiiradda carabta ilaa bariga baxrulfaris iyo ilaa badda cas intaasoo dhan dadkii deganaa marka makiya madiiniya daaif iyo magaalo yaroo kale laga reebo islaamkiibay ka baxeen nebigiiba u dhintay maxayna leeyihin kadibna ah, in badan oo kamidiina waxay ku marbarsooneen sakada inay diideen markaa abubakar wuxu uhi waa la dagaalamaya cumarna wuxu uhi sidaad ula dagaalamaysa qaarkood baaba ashahaadanaya markaa wuu ku adkaystay tii cumar baanay tii abubakar baanay noqotay ayuu islaamkii ku hirgalay falama aqbala abubakr abubakar markii uu soo qaabilay isagoo degdegaya wa ukbira alkhabar warkiina loo sheegay layihi nebigii dhimay dakhala bayta caaisha wuxuu galay xaaskii caaisho la odhanayay oo isagana inantiisa ahayd gurigeen wa kashafa can wajhi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabiga maradiibuu ka qaaday wejigiisa fajataa yuqabilu jataa jilbuhu ujoogsaday joogsaday yuqabiluhu isagoo nabiga dhunkanaya wayabki ilmaynaya wayaquulu odhanaya tuwafiya waa dhintay oo ladii nafsi biyadi ilahay baa ku dhaartee wuu dhintay say sheegayaan ma noolaa salawaat llaahi calayka ya rasuula allahi maa adyaba xayan wamayitan biabi anta wa ummi laa yajmacu allahu calayka mawtatayn jumlooyinkaasuu akriyay oo mahadha ah oo uu ku qancinayo kii aan fariiray iyo kii uu qaadan waa ku dhacayba markaasaa wuxuu yihi kol hadduu markuu xaqiijiye inuu dhintay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi calayk yaa rasuula allah naxariisaha ilahay dushaada ha ahaadeen ma adyaba ka maxaa shay weyn baa ku wanaajiye wanaagsanid ah xayan wa mayitan adigoo nool iyo adigoo dhintay labada jeerba qof ilaahay ammaanay baad tahy biabi anta wa ummi aabaha iyo hooyada allaha kugu furto waa eray mar walba lagu isticmaalo walow qofku haba dhintay kaad jecesha laa yajmacu allahu calayka ilaahay kuguma isuguma kaa geynaya mawtatayni laba geeriyood riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayeen ama almawta alatii kutibat calayka faqad mutaha geeridii lagu qadaray hal mid bay ahayd oo waa tan adiba ka dhiganta waa jawaab cumar weeye taas cumar buu u jawaabaya macnaheedu waxa weeyaan intood imika dhimataa lagu soo noolaynaya mar labaad baa dhimanaysaaba hadalka cumar laga fahmaya markan uu leeyahy wuu soo toosayaa nabigu waxa uu leeyahay hal mar buu bani aadamku dhintaayo markiina waa dhimatay mar labaad ilaahay ku dili maayo taasaan ku qancay uma kharaja markii uu intaas camaliyadaas sameeyey buu kasoo baxay maqsinkii dadkii halkan urursan buu usoo baxay faxamida allaha waathnaa calayhi uma qaal intuu ilaahay ku mahadnaqay oo uu ammaano khudbad miyir qabta uu jeediyey baa wuxuu yihi alaa man kaana yacbudu muxamada wardadii hawkii caabudi jiray muxamed weliba rasuul ilaahi iyo nebi toona ma odhanin isagoo qirayo macnaha cadaynaya inuu makhluuq yahay inuu makhluuq yahay isagoo ku nuux nuuxsanaya oon ilaahay la berbergelin karin ayaa wuxu uhi kii muxamed caabudayow fa ina muxamada qad maat maxamed uu dhintay xaqiraadka maaha maaragtay abubakar laakiin waxa ay ka tahay dadka uu qaadan waagoodu ku yaraynaya waman kaana yacbud llaha fa ina allaha xayun laa yamuut kii ilaahay caabudayeyna dee ilaahay wuu nool yahay mana dhinto alxayu lqayuum laa taakudhu sinat walaa nawm war ilaahay wuu dhinto nebigana waxaa la soo diray inuu ilaahay nagu xidho oo muddo kooban oo caalamka joogo inagi iyo ilaahayna waa ishaynaa macnaha waa ilaahayni waa caabudaynaa caabudaynaayo ilahay nagama tegin watalaa qawlahu tacaala hadalku wuxuu macaanaadaa marka daliil iyo qur-aan loo sameeye eh hadalkiisaa xikmadda ana wuxuu ku xoojiyuu ku macaaneeyu u daliishaday aayaddan inaka mayitun wainahum mayituun aayaddaa suuratu zuma soddon adigu waa dhiman iyana way dhiman jawaab waxay ahayd markii ay yidhaahdeen natarabasu bihi rayba almanuun geerida wareegaysa iyo balaayooyinka wareegayaynu maxamed la sugi balaayadaasi kolkay qaaddo waynu ka nasan oo haddaana iyagaa noolaanaya buu ilahay yidhi hubaal adna waa dhiman iyana way dhiman asalkeedaba insaana isqabateenna malag laguma hadido leanno adba uu ku joogaa wax adigaba ku sugaya cid laguma hadido muntaha dacf daray tilmaamaysa iyo halkii ugu liidatay marka aad qof ay saysaan malagga la sugto malag aanad ka warhaynin midkiin uu kusoo horeyn doono waxay ka mid tahay dacfiga halka udambaysa waaya wa qawlu aayaddan kalena wuu daliishaday wamaa muxamadun ilaa rasuul maxamed waa rasuul la soo diray qad khalat min qablihi rusul rusushii ka horeysayna way geeriyoodeen afa in maata aw qutila haddii uu dhinto ama la dilo inqalabtum calaa acqaabikum ma cirbaha idinka noqodoo weydin gaaloobi miyaa waman yanqalib calaa caqibayh qofka cirbihiisa ka noqdee dib u jeedsada islaamka ka noqda falan yadura allaha shay-a ilaahay waxba ma yeelaya dee wasayajzi llaahu shaakiriin ilaahayna mar walba uu abaalin kuwa u mahadnaqa cidu mahadnaqdana waayi maayo caalamkiisuba mahadnaq uu badan yahay aayaadkaasina waxa ay soo degeen suuratu alcimraan ku sugan markii maalintii uxuday isu baxdee la yeedhiyey maxamed waa la dilay waa la dilay waa la dilay munaafiqiinta iyo shayaadiinta iyo gaalada hadalkaa ay celceliyeen ayaa aayaadkani soo degeen haddii maanta uu dhaafayna kollayba wuu dhimane dee idinka iyo eh, diintiina ayaa la eegay qaala cumar cumar baa berigii dambe ee uu ka warramaya dhacdadan waxa uu yidhi wallaahi waabaan dhaartaye lakaanii waaba aniga oo lam atlu haadihi alaayata qatu aayaddan aan akriinba waktigan ka hor lakaanii waaba aniga oo lam atlu haadihi alaaya aayaddan aan akriin qatu weligayda qatu waa daraf mabniya oo loo isticmaalo limaa madaa min azaman waktiga tegey ayaa loo isticmaalo weligayda inaanan aayaddan akriin baad moodaa leannahu sifooyinka qur-aankay ka mid tahay walaa y walaa yakhliqu bikatrati rad walaa yashbacu minhu lculamaa culimaduna kama dheregto dad kale caamaa iskaba daayo culimada macnaha badanee qur-aanka garanaysa haddana kama dhergaan ku celcelinta badanna kuma duugoobo qur-aanku oo lagagama daalo dhadhan buu sii kordhiyaa halka wax kasta oo la akriyo ama la dhegaystaaba marka lagugu soo celceliyo cajsi ay keenaan qur-aanku waa arrin uu kaga duwan yahay wax kastoo la dhagaysta ama la akriyaba marka cumar oo xafidsan baa wuxuu ku leeyahy aayaddan markii uu soo daliishaday abubakar meeshii ay munaasibka u ahayd ee ku habboonayd iyo waktigii ku habboonaana uu soo daliishaday meesheedii bay dhacday waana ay qanciso halkaasaa dabeedna aad ka arkaysaa markuu nebigu tartiibinaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ee shaqooyinka uu kala dirayo ninba meesha ku habboon inuu dhigayo cumar waxa uu ahaa miduu ka horeeyey abubakar baa kasii horeeyey iyadoo lagu tirin jiray weliba xagga ad adayga inuu cumar nin adadag ahaa oo lahaa cumaroo markaad wada shaydaanku wuu kaaga baydhaya ma soo marayo haddana maalintan abubakar baa ka adkaaday marka bani aadamka mawaaqifta adag iyo sidee looga dabaalanaya dadku isku miisaan ma ah uma makasa calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu iska yaalay fii beytihi xaafadiisa oo markii la yidha halkaynu ku aasnaa dee caaisho ayaa waxay wariseeyey asxaab kaleba inuu nebigu uhi ambiyada mid ka midii marka uu dhinto gurigiisun baa lagu caasaa gurigiisunbaa ambiyada mid kastoo ka midii markuu dhinto lagu caasa marka dabeedna gurigiisa Eh, ku dhintay ayuunbaa loo qorsheeyo taasaa la isla qaatay kolka gurigii buu joogay eh, ayaa macnaha lagu daayay jinaasadii baqiyata yawma alinain walaylata athulaathaa wa yawmahu walaylata alarbaca intaasoo dhan maalinkii itniintii inteedii hadhay iyo laylata thulaathaa habeenkii salaasaad iyo wa yawmahu maalinkii thulaathaad iyo laylata alarbuca maali habeenkii arbacaad marka waxa weeye saddex maalmood iyo laba habeen macnaa isniin iyo halita waay labadaa iyo habeenkii alaasaad iyo habeenkii arbacaad laba habeen iyo laba maalmood subaxii arbacaad baa lahaata waxaana lala sugayay xata intaha almuslimuuna muslimiintu jeer oo ay dhameeyeen min iqaamati khaliifatin calayhim khaliifadii ay magacaabayeen ayaa lala sugayay ilaa madaxweynihii la magacaabayo abubakar ah xoogaa kala aragti ahi way yimaadeen dadka qaarkood oo ansaarta ka mid ahaa ay soo jeediyeen annagaa deegaanka u badan islaamkana martigelinoo soo dhaweynay dowladdii islaamkana cagaha u joojinay ragna ka hirnoo uga dhaadanay sidaa darteed uga dhaaranay macnaha sidaa darteed annagaa ku habboon madaxtinimada ragga qaarkoodna waa u jawaabeen abubakar ba halkaana xigmadiisii isticmaalay markaasuu uhi bal arrinka aynu isugu nimaadno saqiifa bani saacida qolada laydha iyo meesha hoolka ah halkii baa lagu shiroo dabeedna arrinkii laisla celceliyey siduu arrinkii ula dhigdhigayey labada dhambana muhaajiriin iyo ansaarna uu kol boqolo wax u weydiinayay ayaa dabeedna waxay ku ururtay in muhaajiriinta loo daayo iyagiina abubakar isla markaana dee wax fara badan oo xoojinaya in abubakar loo daayo adilaana xagga ansaarta iyo xagga muhaajiriintaba way ka soo yeedheen shuurada iyo wadatashiga aan lahayn digtaytarnimo iyo maroor sitoona ayaa lagu saaray abubakar isagoon isagu codsanin ayaa loo gartay markii uu daba kambaynka eh, markuu isu taagayaan eh, khudbadiisiina dee khudbadu tawaaduc ka muuqda iyo inuu diinta uhelinaya waxa ka dhexeeya isagiiyo dadkan inay diin tahay oo ay barnaamijkaa diinigaa ku wada soconayaana waa jeediyey khudbadii qayimka ahayd xata intaha almuslimuuna jeero muslimiintu ay dhameeyeen min iqaamati khaliifatin qof madax u ah calayhim faqusila wadufina nabiga waa la maydho waa la kasmay wa kana aladii yaksilu nabiga waxa maydhaya caliy bna abi aalib ayaa maydhayay oo in adeerkiia ah. wayusaaciduhu waxaa taageerayay oo taageerayaal u ahaa alcabaas oo nabiga adeerkiia ah. wa ibnaahu iyo cabaas labadiisii inan alfadl wa qusm ninka qusm la odhan jiriy fadl oo labaduba ilmo cabaas wa usaamat bnu zayd oo aada garanayso oo colka uu udhiibo oo weli colkii aanu bixin wa shuqraanu mawlaa rasuulillaah ninka shuqraan la odhan jiro isaguna dadkii nebiga ka ag dhowaa xokeynihiisa ahaa ee uu xoreeye ahaa oo nebiga xaafadiisa jooga mayrigiisiina dee waxaa la maydhay isagoo asturan waa kii haatafku yeedhiyey kolkii lai dharka miyaynu ka dhignaa mise waynu ku maydhnaa waa kii ilaahay ka dhawaajiyey cid maqashiise lai dharkiisa ku maydha nebiga oo qawnina wa kufina fii alaaati ahwaabin biid saddex maro oo cadcad ayaa kafan looga dhigay laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiisii cimaamadeetoona kumay jirin marka sidaasaa ragga sunna u ah. waa sunna lirijaal ragga marka kafan la siinayo in maro qura lagu xidho ma aha maradu maba asturaysa biyahaaba kasoo dareeraya qofkii intaan la gaadsiinin halkan baanay cawradiisiiba asturnayn sidaa darteed iyadoo loo waayo mooyaane saddex maro in lagu xidhaa sunno ah oo cadcad walamaa faraquu markii ay dhammaystireen min tajhiisihi hagaajintiisi iyo diyaarintii macnaha kolkii wixii uumi lagu shidayey iyo maydhidii iyo kafantii loo dhameeyey oo waktiga ah haboonta qofka in lagu jinaasada in lagu tukade wudica calaa sariirihi fii beyti sariirtii gurigiisa la saaray taasoo adaabta loo maydhayo janaasada la xidhiidha oo maaragtay wixii eh, in meel sare la saaro marka la maydhayo iyo marka la dhigayo labadaba wa dakala annaasu calayhi arsaalan dadku iyagoo kooxaabay usoo gelayiin mutataabiciina istaba socda iyagoo kooxaa asxaabti ayay kolba usoo gelayeen yushalluuna calayhi way ku tukanayeen walam yaummahum axad cidina uma imaam noqonayn leanno weli arinku aada isuguma agaasimin abubakar iyo madaxtinimadiisa in badan oon ogeyn baa gobolada ka imanaysa marka si aan qalad looga fahmin waa la daayey dadkii mid waliba waktiga uu yimaado ha ku tukado si kale haddii loo eego oo la yidhaahdo abubakar imaam ha u noqdo ha ku tukiyo dee in aan waktigaaba kusoo beegmayn lagu tukanayaa badan oo ka horeyn karta oo ka dambayn karta oo mar dhexe iman karta way isdaba socdaan dad waa lagu tukadaoo imaambaa ku tukiyey dadkee ka joog adiguna meesha ma taalo oo mid waliba rasuulka wuxuu kusoo khatimayaa salaada uu ku sagootiyayo marka sidaasay u noqotay salaadii lagu tukanayo mid furan waana iska banaan tahay haddii janaasada iminka lagu tukado in mar labaad iyo saddexaad iyo afraadba dadka laaxiqiinta ah ee gadaal yimaada ay ku tukan karaan iyadoo masaajidka laga tukaday qaar baa xalaasha kaga tukan kara intaba waa iska bannaanta waanaynu soo marnay fiqiga ah gabadhii masaajid ka shaqaynayse la aasay iyadoo asxaabtu ay u dhameeyeen maca salaadii oo ay aaseen inuu haddana xabaasha dul tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu kusoo tukaday almuhim waa masale fiqi ah oo mulaaxadadaas ah. baynu raacin lahay waaya uma xufira lahu waxaa loo qoday nabiga laxdun luxud baa looga qoday fii xujrati caaisha maqsinkii caaisha xaytu twufiya halkii lagu oobsaday maalxada halkii uu ku dhintay iyuunbaa xabaashiisii laga dhigay waanzalahu lqabr waxaa iilka dhigay caliyun walcabaas wawaalidaahu wawaladaahu cabaas labadiisii inan alfadl wa qosl labadaa inan afartoodaasaa qabtay marka daruuri minaanay ahayn tirays dhiman ayaad halkaana ka arkaysa tirays dhiman iyo tirays ku dhan labadaba dadka iilka dhigaya waa noqon karaa laakiin buddiguhu dadka gacalka ah ee ka ag dhowinay yihiin baa ka muuqanaya dhaqankan asxaabta ridwaanullaahi calayhim laakiin tiradu dee waa afar ciddii xijin karta unbaa muhiima markii la dhamaystiray aaska warasha qabrahu bilaalun bilmaa asxaabigii muaadinkiisa ahaa ee saaxiibkiisa ahaa ayaa isaguna ku rusheeyey biyo biyihii kasoo haray aaska ayuu ku rusheeyey taasoo iyadana iska sunnaa oo ka turjumaysa un tafaa'ul liraxmat illaah naxariis bay ka turjumayaan biyuhu marka xabaashii in biyo lagu rusheeyaa waa dhaqankaa fiicnaa ee jiray buu ahaa isla markaana asxaabtii oo wada arkaysaan cidina odhanin ka daa ma hagaagsanaha ku rushaynine waaya bilaalna waxa ay tilmaamaysaa inuu si gaara uga sii waraynayo saaxiibkii maalintaa kadibna waa kii odhan jiray adaankaa layga daayo nebiga cid ka dambayso aanu adaamayaa ma jiro hal maalin buu adaamay baa la yidhaahdaa maalinkii qudus uu xoreeyey cumar bin khadaab ayaa wuxuu ihi warkaalay bilaalow ka adaan qudus maadaama labadii masjidi hore aad ka adaantay baytullaahi alxaraamki iyo masaajidkii madiinada kanna kor haddaynu kristankii iyo yuhuuddii ka buufinay balkaalay maantana ku saddexee war anigii ku adkaystay inaanan dib uga adaamin cidaa nebiga ahayn halkaa maad iga daysidoo maya tirada buuxi bui tirada muqadasaadka buuxi sidii sidiibuu ku aqbalay waay warufica qabruhu cali lard qabrigii nebiga dhulka waxaa kor looga qaaday qadra shibr taaka qadarkeed si qabrinimadiisu ay u muuqato waana inta sunnada ah xabaasha intoo ciidda tuur yar loo yeelo oo khafiifa in dhagax iyo jay lagu shubo si aanay ciidda biyuhu u qorin saasaa sunnaa nebigii ugu fadliga badnaa khalqiga ilaahay oo abuurayna asxaabtiisii uu tarbiyadeeyey sidaasay u sameeyeen laakiin beryihii dambe boqortooyooyinkii islaamka ee kala dambeynayey ayaa qaarkood dhiseen oo dhismahan lagu sameeyey dhismahaasoo mararka qaarkood aada odhan karto malaha cudurdaar baaba jiri kara oo fitnooyinkiibaa batay fitankii dadka muslimiinta dhexdooda ka dhacayay iyo yuhuudda iyo kristanka oo kuwoodii dhulbiiskaha ay kusoo gabanayeen ayaa aada u badatay markaasaa waxaa dhacday in la qaatayba kacbadii la gubay mar mar la dumiyey mar dhagaxii la qaatayba oo muddo dheer oo sanado badan lagula maqnaa bariga kacbadii ilaahay baa lagubo dhagaxeediina la qaatayba la dhunkan jirayna marka baciid maaha in qaarkoodna isku dayaan nebigaba inay xabaasha ka saaraan taasaa muxtamil noqon karta waxyaabaha ku kalifi kara in shub ama dhismo adag lagu sameeyo oo maaragtay aduu si kastaba ha ahaata laakiin taas waa mid aanay asxaabtu samaynine ka dambaysa weeye dhismaha haddii imika wax ka dul dhismeen y waa wax markaa iyo xataa masaajidka oo in yar uu ka soo galayba tuwufiya rasuul lahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu waa geeriyooday wa taraka lilmuslimiin muslimiinta wuxuu uga tegey ma kitaab buu uga tegey in itabacuuhu haddii ay raacaan lam yadurahum shayun waxba aanay dhibayn kitaab qur'aana oo hadday raacaan duufaan iyo dabayl qaadaysaaba aanay jirin ee iyaga oo cagaha ku taagan ay si fiican u socon doonaan kitaab allah ayuu uga tegoo dhaxalaa mucjisooyinka rususha hore rusushii hore mucjisooyinkoodu kaanat tansarin maca alambiyaa mucjisooyinku waxay la dhiman jireen nebiyaashii laakina akbara mucjizatin lirasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam hiya khaamida wahiya qur'aan waa mucjiso waaraysa ayaa ilaahay uu siiyey nebiga waan iyadu dhimanin oo sidii nebiga loo siiyey ku joogta oo waa mucjisada qur-aanka mucjisada ugu cajaa'ibsan weye mucjisooyinka ee qur-aankuna uu tilmaamo mucjisanimadeeda kitaab allah halkaasi uga tega ummadda hadhintee dhintee lam yatihi lbailu min bayni yadayhi walaa min khalfi wax badbedel iyo naski midna kagama iman xagga hore iyo xagga dambe waktigii hore iyo waktiga dambe wax isbedeli kuma iman tanziilu min xakiimin xamiid waxaa soo dejiyey ilaah xikmad badan oo mahad badan wa taraka asxaabah asxaabtiisii buu nebigu ka tegey diintaa dadka wuu uga tegey dad wanaagsanna wuu soo saaray oo laydhaa asxaab albararati alkiraam samafalayaashii gobta ahaa ayuu ka tegey yuwadixuuna diin iyagoo dadka diinta u dhigdhigaya oo u saafaya oo ku tarbiyadaynaya oo u iftiiminaya huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasula minhum yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucalimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin dadka halkaa ku ammaanan ayuu ka tegey wayutamimuuna waxay dhammaystirayeen fatxa albilaad caalamka inay xoreeyaan oo nasriga iyo diinta ay gaadhsiiyaan halkii may yuurusanin oo nebigiibaa dhintay may odhanin waxay bilaabeen inay nuurkii fidiyaan wayudhiruuna fi dunya adduunyadan waxa ay ku faafinayeen asxaabta shams addiin alislaamiyi alqawiim qoraxda islaamka islaamka toosan qoraxdiisa iftiimaysa xataa yutamima allahu kalimat ilaa ilaahay kelmadiisa uu dhammaystiro wayaxiqu wacd wayaxiqa wacdu xaq iyo gar ay noqoto iyo mid sugan ballantuu qaaday ile ballan buu qaaday huwa اladii arsla rasuulahu bhuda wadiin اxaq liyudhirahu calى اdiini kulih wakafaa biاllahi shahiida liyudhirahu calى diini kulih walaw kariha lkaafiruun walaw kariha lmushrikuun cid kastaaba hadiido laakiin sankaa laga gelin oo islaamku uu guulaysan oo kor buu noqon doonaa waqad facala waana sameeyey ilahay ballantaa uu qaaday fanasal اllaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa buu sheekhu yihi ducadaasuu kusoo gebagabeeyey siiradii an yuqadiranaa inuu nagu maamuuso calaa adaa'i shukri inaynu ku mahadnaqno inuu inuu ina waafajiyo shukrigiisa aynu maxay ku mahadnaqaynaa calaa haadihi nicmati alcudmaa nicmadan weyn wa nicmati alkubraa nicmadan qiimaha badan ee diinta ah ee dhaxalkaa rasuulkii asxaabta aynu ka helnay marka intan ka dambaysa waa shamaa'iluhu calayhi salaatu wasalaam macnaa tilmaamihii nebiga awsaaftiisii khilqiga ahayd iyo khuluqiga ahayd macnaa dhaqankiisii diinta ku dhaqmayay iyo sifaadkii xamiidka ahaa ammaanta badnaayo u lahaa iyo awsaaftii khilqiga habkuu ilaahay u abuuray tilmaantii nebiga hadday tahay habkuu ilaahay u abuuray iyo haddii ay tahay habkii uu diinta ka kasbaday wa kaana khuluquhu qur'aan labadaasoo runtii ay tahay in la koobigareeyo tasiiba dhaqanka diinta in lagaga daydo shamaa'ilka ah ayaa uu xusi doonaa isagoo kasoo soo naqilaya kitaabka caanka ah ashifaa fii xuquuqi lmustafa lilqaadi ciyaad raximah llah ayuu in fara badan kasoo qaadi doonaa allah subxaana wa tacaala aclam